raxiim kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba halkan waa ka yeenin kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal markale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku aastaysan tahay toddobada bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada laba iyo saddexda Qodobada barnaamijka Ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebeed mana waxaa ka mid noqonaya maamulka gobolka Hiiraan oo ka warbixiyay xaaladda fatahaadda webiga Shabeelle. Madaxweynaha Puntland oo sheegay inuu ka laabtay go'aankiisii ahaa in deegaanada Puntland ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo dhoweeyey in Puntland ay ka badbaaday muddo kororsi iyo xasilooni darro siyaasadeed. Mareykanka oo xanibay maalgelinta Ukraine ee xadka Mareykanka iyo Mexico iyo madaxweyne hore oo xabsi laga sii daayay kaasoo ku jiray lix iyo toban sano qodobadaasi xubnihii joogtadaha ah ayaad ku maqli doontaan mar kale u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijka ogaal weerarada gumaysigu waraqeeda ka shidayaan wadka wuu siman tahe yow kala waramaa yow kala waramaa wax isma lagu jireen waa waanta laga talin misna waa guduutaba weerarada gumaysigu waraqeeda ka shidayaan wadkow siman tahay warshadeeyo hubis wada lahaan jiray dadna waran la kuogaa wakhtigan laysa soo gaadhay yow kala warramaa yow kala warramaa wareegtada adduunyada taariikhaha la weheshado wakhtiyada duruusta waayaxa ka maraga wareegtada adduunyada taariikhaha la weheshado wakhtiyada duruusta waayaha ka maraga wuxuushtan maratiyo wata dhabaqda kanu yimid oo wiilka waashiyo soo diraan washaynsigu waxa maanta lagu dhigay kuma waana qaataan dadan wadaad isbuurtiyo weyrax loola yimano nahay ka soo hadhay kumawaana qaataan wiqagadhayne wargaysadu jabkooday wiig waa laflihii ka soo hadhay kumawaana qaataan wiqagadhay shabkooday wii kasaba cabashada waraaqu adkun weynaha u diraye kuma waana qaataan waxay dahafur ahayd barnaamijka hogaal sanad weliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadi maleeyay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa alla maxaa gugyaal badan sugootiyey qaar badanna soo dhoweeyey waa danahaagiyo howlaha maraakiibta dhacdooyinkii sanadka haddana dhaafay maxaad ka xasuusataa intii saamaynta iga lahayd maxaa ka mid ah kuu sheegi maayo sabab ma barnaamijka dhacdooyinka sannadlaha kulmiye ka baxayaad ii malaysa barnaamijka dhacdooyinka sannadlaha ee rediyo kulmiye waxa uu bilowdaa labaatanka bisha ilaa iyo koob iyo soddonka diseembar sannad walba dhegayso oo dib dibi xusuuso dhacdooyinkii saamaynta lahaa ee sannad kasta waa hagaaga qeybihii hore ee barnaamijka ogaal ayaan amba qaadaynaya aynu ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ku dhawaaqay xalay in puntland ay aadeyso nidaamkii doorasho ay kusoo dhaqmaysay shan iyo labaatankii sane oo ay jirtay siciid deni ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa-id oo ku qabtay magaalada garowe waxayna imaaneysaa iyadoo bilihii lasoo dhaafay puntland uu hareeyay khilaaf ka dhashay nidaamka doorasho ee deegaanada puntland kaasoo u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda xilligaas aan doorashada ku jirnay diiwaangelinta aan ku jirnay waxaa ku soo beegmay xilligii duqaymihii u horreeyey ay ka dhaceen bishii janawari magaalada laascaanood ay ahayd waxaa puntland ay la tacaalaysay qax laba boqol oo kun ah waxay la tacaalaysay in ay difaaca s c khaatumo ay gacan siiso waxay la tacaalaysay labadaa boqol oo kun iyo dadkii meesha looga soo tegayba inay gargaar u fidiso waxay dowladdu ku dhawaaqday guddi isku dhaf ah oo isugu jiro culummo ganacsato iyo dowladda oo runtii aan uga mahad celinaya dadaalka iyo sida sharafta leh ay ugu guulaysteen hay-adaha caalamka oo dhan dhegaha ayay ka furaysteen waxaa arrintaa dhabarka u ritay puntland dadkeeda gudaha jooga dowladda iyo dadkeeda dibadda jira oo runtii gacan aan hagrasho lahayn ay ka timid waxaa loo maareeyey waxaa loo maareeyey si hufnaani ku jirto waxaa mar keliya aanan qayla ka soo yeerin wax ka badan kun qof oo dhaawacmay ayaa la daryeelay wixii halka lagu daaweyn kara la daaweeyey wixii halka aan wax looga qaban karinna dibadda iyo magaalooyinka kale waaweyn ee muqdisho ka mid tahay loo qaaday waxaa la quudinayay ciidan aada u fara badan oo halkaa isugu tegey dadkii waxaa loo sameeyey hoy dhallinyaradii ardada ahayd ee jaamacadaha iskuullada ku jirtay puntland waxay u qaabaysay inay waxbarashadooda sii wataan nin walba heerkii uu joogay magaaladii uu tegey ayuu kala qabsaday wasaaradda waxbarashada iyo guddiyada u qaabilsanaa dejinta dadka iyo degmooyinkii ay tegeen ayaa iska kaashaday runtii waxay ahayd mar qura ayaa dalku dagaalna ku jiray dad barakacayna uu daryeelayay doorashaduna ay socotay hadalka madaxweyne deni ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyba khilaaf xoogan u udhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda deni kaas oo u dhexeeyey nidaamka doorashada loo wajahayo waxaa ka dhalatay hadalkan falcelin aada u fara badan waxaana dadka soo dhaweeya kamid mid ahaa hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud war qoraal ah oo lagu daabacay warbaahinta dowladda ayaa lagu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay mira dhalka dadaalada odayaasha dhaqanka Puntland ee ku aadan qabsoomida doorasho ay heshiis ku yihiin dhinacyada siyaasadda iyo go'aanka madaxweynaha Puntland Sicid Cabdullaahi Deni taas oo looga gudbayo hubanti la-aantii muddadan ka jirtay arrimaha doorashooyinka ee deegaanada puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in go-aanka madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo kaalinta waxgaradka iyo isimada puntland ay yihiin tallaabooyin xoojinaya xasiloonida iyo horumarka siyaasadeed ee puntland iyo soomaaliya guud ahaan qoraalka ayaa lagu yiri puntland waxa ay xudun u tahay nidaamka federaalka dalka waana tusaalaha nabadda iyo wadajirka sidaas awgeed Waxaan adkeynaynaa dadaalada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka, waxaan Alle uga baryaynaa in doorashadaasi ay ku idlaato isfahan iyo jawi nabadeed oo ka turjumaya sooyaalka deegaanada Puntland. Qoraalka ayaa ugu dambeyn waxaa lagu yidhi Madaxweynaha oo garowsan doorka Puntland ay ku leedahay hannaanka federaalka iyo dowladnimada dalka ayaa ku dhiirrigeliyay dhammaan dhinacyada qaybta ka ah hannaanka doorashada Puntland inay sii wadaan wada tashiyada. Waxa uuna muujiyay sida uu garab taagan yahay dhamaystirka doorashada iyo in laga gudbo marxaladan ama marxaladan looga gudbo wada tashi puntland muddooyinkii ugu dambeeyey ay wajahaysay jahwareerkan ka dhashay arrimaha doorashooyinka hadaba madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni maxaa kusoo beegay xilligan inuu ka laabto go-aankiisii ahaa in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo deegaanada puntland horey puntland eh, marka loo fiiriyo nidaamkii uu waday madaxweynaha waxaa deegaano fara badan golaha deegaanka looga soo doortay dhowr iyo soddon deegaan doorasho qof iyo cod ah oo kaaga kusoo baxeen golaha deegaanka hadaba maxaa bedelay go-aankiisa ahaa in doorasho qof iyo ay ka dhacdo deegaanada puntland waxaan arintaas wax ka weydiiyey falanqeeyaha arrimaha siyaasadda cali maxamuud cadow oo goorsii horreysay iga warramay horta waayadan dambe waa madaxda soomaalida waa wax lagu maqlay marka koobaad inay dhahaan qofkii codaan sameyhayna marka dambena ay dhahaan waaba ii dhimantae waktiaa la igu daro ceel shidaal mayna godin wadan wadanka ku agdhowey la maaragtay wax ka soo qabsadeen aanay jirin colaad gooniyahoo markaas ayaga lasoo weeraray ayagu handadan yihiinna aanay jirin wax noocaasoo igu dariraado ama broblemkaba awel awel loo abuuray in wakti lagu darsado waa soomaalida horta wax lagu yaqaan waan waana doqonnimo midda kale marka aan kaga hadla waaye puntland dad waxay ahaayeen siyaasadda ku xeel dheer oo isima maaragtay milkiilayaala leh mhm. ehm, dad siyaasada u dhoon alan jan la yidhaahdo leh waxaasoo dhan eh, waxaad muuqataa horumarkii ugu dambeeyey madaxweyneha hadda horumar uu sameeyey laleeyaha ugu dambeeyey mhm. labadan diyaasbarad ah oo dibadda ka timid marka laga reebo mhm. waxaa ugu sokeeyey cabdiraxmaan faroole mhm. oo maaragtay ilaa garowe one iyo garowe two iyo dhisitaankii madaxtooyada ay hadda degan yihiin iyo lagu xasuusto iyo maamul wanaag lagu xasuusto waayaduu joogana nabad badan lahaayo aan maaragtay gobolada dariska ay leeyihiin puntland si nabada ah ula joogay mhm. si awood qaybsioo siman iyo qancinaya dadka markaasi ah, majoratiga iyo minoratigaba amaba dadka eh, markaasi tiro badan ay kuwa tiro yar iyo kuwa tiro dhaxa intaba beelalana mhm. joogayo maaragtay eh, ilaa iyo dadka imaaday ganacsigu oo open ahaa isdhexgalka bulshada laakiin labadaa ninoo diyaas barada waxaad maraysaa laba nin oo maxaayad ka furta meesha oo qandaraaslayaal ah amaba kan dani ahaba aan kusii daray in markaas haddana maaragtay nabadii ummadda eriyada joogay dhaawacay shido keenay dhinaca dadka qaarna ula muuqda haliyey dagaal maaragtay khalqaloocan galay waxay doontaba ha noqotee hadde meel walba masiirkeedaa qusaysay masiirka gorowe mhm. wixii uu u dhimay haddii uu saxayo oo markaas caddahay oo dooran karo caadi waa la dooran karaa laakiin ummadaasi meesha degan waxay u baahan tahay inay masiirkeeda ka taliso siiba wuxuu saaran yahay boqorka markaasi istimadaasi marjaca u ah boqor burhaan ayay saaran tahay in maaragtay ay ka dhaqaajiyaan ummadaas waa xili soomaaliya ee horumartii raadinayso cunaqabateynta hubka laga qaado maaragtay milatary dhexa in dhisa la rabo oo doorka ay lahaa inay ka shaqeeyaan hadda fiiri nationalka doorku ma laha maxaa la yidhahdaa hays waana ummad dhan oo meel degan oo qowmiyadoo deked lahoo elaboora lahoo dekeda leh oo maaragtay ciidama leh oo daraawish leh oo wax walba leh haddana doorka siyaasada iyo maslaxyada iyo muraayadihii waxay ka muuqdaan ma jiraan ilaa qandaraaska madax wareerka uu dani gelshay iyo kudarsiga iyo wuxuu sheegaya macan horta golondegan aaday ufududdahay ama ama ama erga ku soo xul amaba qofkii cod ku keen maxaa yeelay golo deegaanka ma ahan anaha a iyo b iyo c d iyo wixii waaweynaaye tuugadu inay wax ku dhacda ay rabta waa maamul yaroo hooso shacab ku leeyahay ma mm-hmm. inta badanna dadka qofkay ugu fiicnaay ay soo xushtaan inta badanba mm-hmm. oo waa iska fududahay laakiin markii la yidhaahdo dadkaan dawla gadaal weyn waa dawladii saxda ahaydna waa taas waa deegaanka mm-hmm. laakiin dawladan gadaal iyo maaragtay madaxa hore udhuuban oo madaxweynihii wasiirihii iyo qardaca ah, oo wax lagu dhacay ummaddaana u baratay Mm. taas marka mar ma la rabo mid xalaala in la keeno qofna dooni mayso mm-hmm. wax ku istaaga ma jirto laakiin qof waliba wuxuu rabaa mm. inuu asaga maaragtay si dadban intu ku yimaado si dadban wax ku cuno oo si dadban u shaqeeyo oo si dadban wax u dhaco mm-hmm. dadabka la yihahdo waa sida soomaaliya hadda ay u samaysan tahay qarnayaa ka saari kara dadab wax waliba hadii hadii la ictiraafo hadii la aqoonsado hadii maaragtay qabateen hub laga qaado hadii wax walba la sameeyo hadii kaarbeyn loo dhib xataa hadii amazon meesha laga saaro wax walba dadab inay iska saarta m ma doonayso maxaa dadabku waa qaabka ugu fudud oo dukaan shaktiya loo furto ee si dadban loo shaqeyso marka dadab cidna deymayso waxaa u sababa ayadoo timirta hore dab loo la-ayay timirkaas rabaan macnaha iyadoo ay kuleeyihiin wax noocaasa waxay qabteenba waa un timir dab loo waayo waa qadiyada lagu sheegaya waxaa qadyo ka waa shaksiyadiisa dhabaqyadiisa jeebabkooda gurigooda ilmahooda danahooda danaha shaksiyaanta asxaabtii wax soo qaata daynka awalka hore doorashada kasoo gala qabyada lagu sheegaya taas waay maane qabyo markaasi in ceelshkaa lagu qudi rabo oo qabyo kacay ah, ama maarata blue economy lagu samayn rabo dekada iyo fishing harbor iyo lagu samayn rabo ma aha ma aha in maaragtay qabyadu ay kaa yihiin jidad ay qabyo kaa yihiin jidka asagaaba loo dhisayaaba qaabka u dumi lahayo sewage system iyo meel dhiiqado maraan loo sameymayo wax waliba waxa qabyo ah waa qandaraas qorsho mashruuc maqaayad tuugnimo maaragtay daandaansi dadabkii lagu sii ceshto bal meesha ayaan waxaa kasoo qaade banki account danaysi intaasa horta qabya ka ah marka dadabka qabyadaa lagu dhamaystiraa dadabka ma dhexaysa soomaaliya inta qabyada waxay u baahan tahay qabiyadnimo milkiilayaal waxay u baahan tahay dad damqado shacabku waa marti xataa hal beri tawfiiqdiisa ma dhamo inay protest sameeyaan ama sit out ay sameeyaan hataa shaqo ka fadhiisada ay sameeyaan inay gawaaridoon soo qaadaan ma jirto doqono yacay garataa mahane karti ma garato sidiisaba isaga shaksiyadiisa waa qofaad garanayso marba wax e, ku raadinayo dibaddu ka yimid nairobi xaflad ku dhigtay awalka hore soomaaliya u tartamayey soomaaliya waa tabaro u waayey haddana waa baxay puntland puntlandna ilaahay u fudeeyey haddana soomaaliya usoo orday tabaro u waayey haddana puntlandkiisa istaga naqday xataa wuxuu karti u lahaan waayey kursiga weyn oo qaranka markuu raadinaya inuu kaas ka danasado kaasna wuxuu ahaa cali maxamuud cadow oo kursi horreysay iga waramaya xaaladda deegaanada puntland weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmiyaana waad nagala socotaan waa hagaag weli waxaad degeysanaysaan qeybihii dhexe barnaamijka ogaal markaana iyadoo weli ay jirto saameynta ka dhalatay fatahaadaha webiyada iyo daadadkii ka dhashay roobka ayaa weli deegaanada qaar waxaa ka taagan saameyntii ka dhalatay daadadka gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow ayaa ka warbixiyay fatahaadaha webiga Shabeelle uu ka geystay degmada Buuloburte iyo sidoo kale saameynta ka dhalatay isagoo hay-adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay dadkaas la soo gaaraan gargaar in Soomaaliya hir shabeelle iyo hiiraan hiiraan markaan idhaahna markaa eh, wuxuu ka soo bilaabay ka kashish dhowr iyo toddobaatan tuulo beledweyne buuloburte u dhexlee laba tuulo haddana buuloburte sababta annagana keena waa in culayskii ugu ba'naa ee kob ilaa tanka maamud beledweyne saarna inuu maanta gulabadda saaray isbuucii hore iyo isbuucan jallaqsina waa ku sii wajahan yihiin biyahaanu generali magaalada beledweyne magaalada buulaberde magaalada jallaqsi intaas oo degmo dhibaatada soo gaartay inta ka dhexaysa ama beerihii ama guryihii ama ganacsigii waxaa la dhihi karaa waa khasaaro qarnigii hadda aan soo dhaafnay mid lamida ah aan taariikhda caalamka lagu sheegin sooyaalka oo sano ilaa sano sooyaalka taariikhda biyobaxada iyo falaadhiska iyo daadadka lama arag labana maqal waxaan leenaha marka khasaarahaasi haddaad weydi waa khasaare ugu ba'naa oo xusaalkeenna aan maqalno waxaa ka dhaca degmada buulberde dadweyne iyo gobolka gaar ahaan gobolka hiiraan wax badanay ku kala yihiin fatahaadaan marka loo fasho kuwii hore haddee ku rorooray ahayd hadda waxaa waaye masiibaa dhacday masiibaa dhacdeen guud ahaan hirshabeelle gaar ahaan degmada gobolka hiiraan degmada buulibardi waan cudur daaraynaa eedaan gargaarka awal waxaa dhici jirtay fatahaad hiiraan ku kooban ama ku kooban labadan degmo ama saddexdan degmo hadda dabayshaan ilana geeska afrikay saamaysay afar ee qaaradda afrikay saamaysay mandiqadoo dhan in soomaaliya waxaan leenaha waxaad qaban kartaan qabta ilahay wuxuu idiin soo dhiibana dadkaan kulley inaadan ka hagraynin oo malayna in saddexda maalmood soo socota wax soo gaari doonaan rajaynaynaa madaxdooda iyo mas-uuliyiintooda iyo macnahooduba uu soo gaari doono balqaas saasaan haysanaa waana rajaynaynaa baaqaana jeedinaynaa dowladda dhexe soomaaliya xafiiska rasuul wasaaraha iyo kan eh, madaxweynaha iyo kan eh, maaragta eh, labada golaba waxaan leenahay war magaalada waxa ka dhaca ujeediine dadkiin iyo dalkiin u soo gurmada oo at least u imaada si aad ugu ducaysaan oo caloosheennu la gadoontay oo dhibaato ah oo dadka gaartaan ku aragnay maanta gobolwardi annagu dadaalan wadnaa haddee tabarteennu waa iska yartaa laakiin kulley qalbi iyo niyadan keennay waxaanu keennay dadkan ma jira laakiin inaan qaaladhayntaana gaarsiino dowladda dhexe iyo dowladda hirshabeelle iyo sidaasaan ku soo gaarnay kaasna wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan oo ka warbixinayay fatahaadaha ku dhiftay degmada buulo burdi markan haddii aan fiirino gobolka mudug wararka ka imaanaya saacadihii lasoo dhaafay ayaa sheegayay in kooxda al-shabaab ay isaga baxeen saldhigyo ay ku lahaayeen deegaanada dumaaye iyo dabagalo oo ku yaala koonfurta gobolkaas kooxdan ayaa markii ay isaga baxayeen deegaanadaas waxaay sii daayeen qaar kamid a ah maxaabiis badan oo deegaanadaas ugu xirnaa muddo sanad ah War qoraal ah oo ka soo baxay Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in kooxda Shabaab ay isaga baxeen deegaanada dabagalo galo iyo Dumaye, isla markaana qaar ka mid ah maxaabiistii kooxda ka carareen lagu soo bandhigay deegaanka Bajeela. Deegaanka Bajeela ee ku yaala koonfurta gobolka Mudug ayaa xalay lagu soo bandhigay lix ka mid ah maxaabiistii Al-Shabaab ay sii daayeen kuwaasoo ka mid ahaa kow iyo toban qof oo shacab ah oo ay sanadkii laba kun ka kaxaysteen miyiga degmada wisiil ee koonfurta gobolka mudug lixda qof oo xalay lagu soo bandhigay deegaanka bejaalada waxaa ku jiray laba wiil oo saqiir ah oo al-shabaab u xirnaa muddo sanado ah ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dowladda soomaaliya qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxda al-shabaab ay dileen shantii qof ee kale ee la afduubneyd lixdan ruux kuwaas oo la tilmaamay in qaarkood ay toogteen qaarna ay gaajo ugu dhinteen xabsiyada. Si kastaba ha ahaatee, weli si rasmi ah looma oga sababta kooxda Al-shabaab ay u baneeyeen saldhigyadoodii deegaanada dumaya iyo dabagalo ee koonfurta gobolka mudug hase yeeshee waxaa cusub mudan in deegaanadaasi ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadaan ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka weli waxaad dhageysaneysaan barnaamijka ogaal waa hagaag markaana dowladda maali hayaa si rasmi ah u shaacinin wax tiro ah oo ku aadan cudur ay sheegtay in uu xumadda kaneecada ka dhasho kaasoo kusoo badanaya gudaha dalkaas mas-uuliyiinta wadanka maali ayaa sheegay in xumada ay sababto kaneecada ah ay kusoo badanayso dalkaas oo la daalaadhacayo weerarada kooxaha xagjirka ah iyo qalalaasaha siyaasadeed agaasimaha guud ee caafimaadka iyo nadaafadda dadweynaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Association Press in waaxdiisu ay tirisay kow dhimasho ah iyo lix boqol xaaladood oo la xiriira kiiskan dowladda maali ayaa si rasmi ah u shaacinin wax tira koob ah oo ku saabsan cudurkan shacabka afeeyey sidoo kale ma aysan soo bandhiginin in ay gargaar ka codsatay hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabsho w h iyadoo dalku ku jiro isbeddel siyaasadeed oo uu wajahayo khatarta mintidiinta xiriirka la leh Al-Qaacida iyo kooxda argagixisada ee Daacish. Cudurkan cusub oo ka dhasha qandhada kaneecada ayaa sababay markaasi xaalado bini'aadantinimo, gaar ahaan dadka tirada badan ee ku barakacay daafaha magaalooyinka dalka Mali. Xumaddan kaneecada waxa ay sidoo kale ka jirtaa Burkina Faso iyo Senegal. Waxaan u baahanahay inaan kor u qaadno wacyiga dadweynaha, ayuu yidhi Traore oo ka mid ah mas'uuliyiinta waddankaas. Dengue waa caabuq fayras ah oo ay faafiso kaneecada oo inta badan sababa jirro u eg hargabka. Xaalado daran ayuu keeni karaa, kuwaas oo ay ka mid yihiin in qofka ay xanuunaan kala-goysyada, iyo sidoo kale qanjiraha oo barara. Dhanka kale, WHO ayaa soo warisay kiisas hore oo rikoor ah oo ku saabsan caabuqa dengue kuwaas oo ka kala dhacay wadamada Bangladesh iyo sidoo kale wadamada dhaca Latin America. Tiradan ayay ku sheegeen inay gaarayso ku dhawaad saddex boqol oo xaaladood, iyagoo caabuqan ku sheegay in uu suuragal tahay in uu mar kale dib u soo laba kacleeyo. Weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka Ogaal markaana ku soo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada. dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhageysataan hadalhayntii afariy labaatankii saaca u dambeysay lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya ister maxamed nuur iyo anigoo ifraax ee soo dhawaada saaxiibayaal waa tahay istaray haddii aan ku bilowno dhanka iyo hadalhaynta madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni ayaa qaatay go-aan xasaasi ah isagoo cadeeyey inuu ka laabtay go-aankii doorashada ee sida weyn loo diidanaa istaray deni ayaa shir jaraa'id ku qabtay garowe waxa uuna ku dhawaaqay inuu ogolaaday in dib looga laabto hanaankii doorashada ee ka dhici jiray puntland madaxweyne deni ayaa cadeeyey in go-aankani uu qaatay kadib markii dadka reer puntland ay la qaadan waayeen go-aankiisii ahaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah Dhanka kale, Ifraax Madaxweyne Deni ayaa la sheegay inuu soo saaray hanaan doorasho oo kii mucaaradka ay rabeen ah islamarkaana uu u gudbiyey baarlamaanka maamulka Puntland dhanka kale istaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey go-aankii madaxweyne siciid cabdilaahi deni ugu tanaasulay doorashada qof iyo codka ahayd ee muddada dheer uu ku dheganaa madaxweyne xasan sheekh ayaana qoraal xalay een kasoo baxay ku sheegay inuu soo dhoweynayo mirodhalka dadaalada odayaasha dhaqanka puntland ee ku aadan qabsoomidda doorasho ay heshiis ku yihiin dhinacyada siyaasadda iyo go-aanka madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni isagoo sheegay in taasi looga gudbayo hubin la-aanta muddada ka jirtay arrimaha doorashooyinka dalka hadalka kasoo yeeray madaxweynaha puntland siciidane ayaana dadku aad u hadalhayeen iyo go-aanka uu qaatay waa tahay istaray haddii aan halkaasi uga imaano dhanka iyo hadalhaynta markana dhanka iyo qormooyinka waa tahay ifraax ee qormada ugu horeysa dhankeyga haddii aan eego waxay leedahay lacagta saacad waad ku iibsan kartaa laakiin kuma iibsan kartid wakhtiga lacagta sariir waad ku iibsan kartaa laakiin kuma iibsan kartid hurdada lacagta buug waad ku iibsan kartaa laakiin aqoon kuma iibsan kartid lacagta dhakhtar waad ku iibsan kartaa laakiin caafimaad kuma iibsan kartid lacagta dhiig waad ku iibsan kartaa laakiin nolol kuma iibsan kartid sidoo kale waxay leedahay lacagta xil waad ku iibsan kartaa laakiin sumcad kuma iibsan kartid qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada ku isticmaala cabdiraxmaan aad tahay qormada ugu dambaysa dhankayga oon markii uu ku qabto oo aad koob biyo ah doonatid waa iska caadi balse inaad bisinka qabatid oo alxamdulilah ku dhammaysid waa cibaado waxaase kasii cajiibsan inaad isweydiisid tolow adduunyadan markaan joogo biyaha waaba soo shuban karaaye aakhire maxaa xal ah oo aad tidhaahdid sidee baan ku heli karaa inaan ka biyocabo darka nebigeenna moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee qorrax marka aad dareento inaad hoos gasho waa iska caadi balse inaad alxamdulilah dhahdeed waa cibaado waxaase kasii cajiibsan inaad isweydiisid aakhiro sidee baan uga mid noqon karaa kuwa helay harka allaah ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey qafladdu waa cadowga koowaad ee qofka waxa keliya ee looga badbaadaana waa aakhiro oo aad xasuusatid mar walba qormadan ayaa waxaan kasoo xiginay qof baraha bulshada kusoo gasha maymuuna sheekh odawa guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada aad kala socoteen idaacadda kulmiye aad u mahadsan yihiin istar iyo ifraax uu soo jeedinayay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada qaybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markaana soo dhowaada xubintii kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney wax isweyddiintu ma xumee dowladda soomaaliya bulshada bariga afrikay ku biirtay maaliyadda cimilada adduunkay ku biirtay waddamada aan cunaqabatay intu saarra inay ku biirtay intaasna bartaanaad fadhideene kalamaaney adinka horta xaggee ku biirteen war kalamaanay hati korlankoa gabar lagama heryaay markaasa la eri masruufdi agaaday islagaadni weri marashadii agaaday islagaadni weri minjagaaday islagaadni weri uninmadun dadkiyo ka biirana kala biirni waar somalilan dowladaan la ixtiraafinbay waa hora ku biirtay warwaaqlow khaatumaba maamul goboleedaday ku biidhay war salaadiintii sscba isimada buntlanday ku biireen war kalamaanay kooxdii al-shabaaba jabhadihii soo dhaafay ku biirta war khawaariijto qodah baan ku roogsadhay qax baan ku roogsadhay kulala roroogsane yakamaro hayte war kalamaanay waxaa la yidhi isku biirku waa fiican yahay la isbahaystaaye dad la biirshay duul biiray iyo wax isku biirbiiray kooxdii koox ku biirtaba awood biirtay way noqone xaggee baan ku biirnaa adduun biiritaan noqoy aryaadhaha soomaalidan waa biir taywana loo beege ku biirdhe meeshii kuubanan waa biir waana loo beege ku biirdheemeehii ku bannaan war kalamaanay haddii la isku biirbiiray oon biiris laga maarmin kuwa xooga badan baan rabnaa inaan ku biirnaa war aniina gobya i dhegaynsada in badan bikeeri faaruq ee ka biirsanaynay koo buuhlaynii biiriyo barakawno waariyaara wala weynay isku biirtaya kala biirtaya wada biirtayaa waa yeelkadiinni <laughs> waaqla biiradi war kalamaanay qola biirtay oo biirsa haysato weel kastoo u buuxo bartankeeda waa inaan galno dhab ugu biirnaa aryaadhaha kalemaanay warhee ma haysiina ismadisc ee buntland beryahan ergada u jooga war culees kaliyahay soo saareen waxayna dhaheen sideedda janawari doorashadu waa inay xilligeeri ku dhacdaa waxaana kala dhaheen in xildhibaanada hadda jooga ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markaaska kadibna xildhibaanada lasoo doorto hayaay oo gooja ma soo faaruqiyeen warbow baarlamaanka inoogeyn siday xukuumadda ugu dhex si hadda cadaalad loogula tartami kara haya war hadda ka hor bayaanka soo saaray waa tii dowladdu tiri mucaaradkay ku milmeene hadda mucaaradku ma dhihi doonaa kuwaani dowladday ku milmeen war kalamanayso hore looma dhihin siyaasi saaxiib joogtaa ah ma lahe dan joogtahay ah leedahay <laughs> siyaasa muunfa maaha malaay dabowna maaha yaleri war kalamaanay waxaa la yidhi niman yahow siyaasadu dad waa kala irdhaysaaye waa mid laba xigtiya reer ahayd toos u kala geyne seedinimo haddii ay gashaan rag isku dhaafeene nin fudfud udud haddii uu qabtona waa burburiyaahe iscasilid haddii aan maqliyo xilal bannaanaaday sida inaan ka qaybgelin shirkii nimanka loo diiday casuumaadna lay fidiyeyoo madaxdu ii yeedhay ama layga wacayoon fillada toos u geli doono farxad bay gu dhalato qalbigu way degdegayaahe hawaduna jar bay kaa lushaa mararka qaarkoodi matalaad hadday leeyihiin reerkayagu maanta kursi laga caroodiyo xafiis dhagan ma waayeene mashaqada haddaan baarayoon dhab u daraaseeyey qarqaryadu halkay iiga timid waa ninkii baloe xaggaad he intii leedihiin waa dhammaystiray warbow buntland waa ku daaraysaa niini horena hadde waa idinku sheegay arrimeeda inay xalaalinayse kudayo buntland kudayo siday dowladdeedu tahay war maanay war ma haysaane dowladda war baa ka soo baxay wasiirka warfaafinta daa'uud awaysna wuxuu yidhi dowladdu waxay xuduudaha dalka ka xakamaynaysaa qulqulka hubka sharci darrada wuxuuna wasiirku intaas ku sii daray cunaqabataynta kooxda argagixisada ee shabaab la saaray in lagu sii adkayn doono hadday tahay dhaqaalaha haya hadday tahay hubkaba ubawaqabataintaa daru dubay daacishna ku dadho warkalamaana waxaa la yidhi nin kastaoo qab weyn mar buu sharaf ka quustaaye cadow kugu qadhoobsaday adoo qabarla'aan jooga quwadiiyo itaal baa xurnimo lagaga qaataaye halkan baa dhulkuu kaa qabsaday looga qumiyaaye markaasaa wuxuu qodafye fale laga qaranka ma awood yara dad yahu qoom iskaashadaye haddii qoysba qoyskala ximiyo qiyam ma yeesheene qabiilada midoobaha ka dhigay ruus dal quwad weyne qayrkaa waxaa kaala haray waa qabyaalada qaraabe iyo soomaali waa qoom walaalaaye dastuur haddaan yeelanaan qurux badnaan layne markii aan isqaybinay ayay ina dhex qaadeene haddii aan khilaaf jirin shabaabkeed ma qariyeene intay lacag ka qaadaan shacbiga kuma qisaaseene qarax uguma soo dooriyeen qarashka baadaaye inta ay halyay naga qabaan maba qiyaasnayne inta ay haldoor naga qashaan kuma qadeeyeene intay dhiigga maatada qubaan kuma quraacdeene intay qarax ku laayaan kun ruux qunuma sheegteen inta haanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay waa ay qalooc la tahayo waynoo qori afkiis warnamay odhaankayaa se khawaariij cuqdada loo qabo iyo iyaga cuqdadaa badan habeen kasta waa laga kordhaca dadkuna wax weyn uma arkaan inay weli nool yihiin loo maleeya gobolka jubbada dhexe gaar ahaan saako iyo jilib saldhigyo ay ku lahaayeen cirkaa looga soo dhaxaa layidhi dukundaakunana laga dhigay wixii ku sugnaa iyo qalab wixii yaallana waa tageen intii fakatana geed qarshaa ma jiro waxaa layidhi dhagar qofkii geysta dhulkaa ku yaraada aho axmedow samigay cabdulaba wuxuu yidhi ow ayaadoo loo adeegayo inkaar qaabe wax arbuusya iyadoo loo adeegayo inkaar qabe wax arbuusya war kalemaanay war ma haysaane sidii cunaqabataynta hubka soomaaliya looga qaaday dowlado badan oo caalamka ayaa waxay taagan yihiin soomaaliya hubyay gadan annagaa deeq u siinayne waxaana ka mida dowladahaas dowladda masar oo tiri soomaaliya annagaa hub ugu deeqayna weliba si degdeg ah dowladda masar xakiim alkhawaaj hay-atu soomaaliya nin sheenayaana war masar iyo dowladaha kale hubka deeqdaa sheegaya ma ogyihiin inaanay soomaaliya u baahnayn hub dagaalkii labaad ee adduunka looga qayb galay oo duuga oo weliba ay aad u danaynayaan hubka indhaha qudoon iyo jiilka shanaad war anugu waxaan maqli jiray deeq raashin iyo dawaae ma deeq qubii risaasaha badashay bow hadda masar hadashaye turkina muxuu yidhi wah baylahagaad buruntii oo eyaaleya turkiga warkalamaanee warka waabadiiseen ninbaa waxa uu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad qalbijabka iyo dhaawacyada aayada qalbiga kuu soo gaarayaan mar weliba haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa daacadnimadaada iyo aaminaad aad qof walba ku aaminto noloshaada mar kale wuxuu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad isaga jari laadahay caadooyinka xunxun sida beenta khiyaanada xanta daawashada aflaanta xunxun iyo waxyaabaha la midkaa ah. haabaa la yidhi mar kale wuxuuna yidhi wax weliba waxay u baahan yihiin go'aan ducayso rabbi tala saaro go'aan adagna ka gaar dhaqan kasta oo aadan ku qanacsanayn mar kale wuxuu yidhi ma idiin sheegaa sababta cabsida iyo welwelka ay weelka kuula tahay haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa xidhiirka adiga iyo allah idinka dhexeeya oo yar ama daciif ah qur-aan akhriskaaga oo aan badnayn iyo istikfaartaadoo yar ee intaasba ku dadaaluu yidhi mar kale wuxuu yidhi ma sheegaa sababta qalbigaaga aad uga saari laadahay qof mar uu xidhiir idinka dhexeeyey oo aad xasuusihiisa qayb reerka mid awla ah nooshahay haa markii la yidhi wuxuu yidhi sababtu waxay tahay wax weliba oad qofkaas ku xasuusan lahayd ayaa gacmahaaga ku haysataa sida sawiradiisa iyo xasuusihiisa haddaad rabta inaad ilowdo iska baabi'i wax weliba oad ku xasuusan karto mar kaleu wuxuu yidhi ma sheegaa sababta kaa hortaagan inaad wax horumara nolosha ka samayso haa markii la yidhi wuxuu ku jawaabay waxaa tahay qof aanan garanaynin hadafkiisa iyo halka uu socdo taasna waxay kuu diidaysa doonaysaa inaad horumar la taaban karo nolosha ka samayso hadaf yeesha soomaaliyay buu yidhi war kalamaanay siyaasad baad ku wareerteenoo adduunka la war u waxaa magaalada baydhabo lagu qabtay fiinaalka subarkaabka soomaaliya oo u dhexeeyey kooxda gaadiidka iyo kooxda dekadaha waxayna guushu raacday kooxda dekadaha oo saddex iyo laba uga badisay dhigeeda gaadiidka waxaana sidaas koobkii ku qaaday kooxda dekadaha oo laba iyo uga badisay kooxda gaadiidka warnamiyow lanhaliyow enow libalonaytimi wilishay ina lugaajay dhulanhaayaan ogaaye meegasanisiin lahayni barta barta barta barta ayaaraha barta fariimahaas iyo xubintii kalamaan ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenna tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa botaano idinleh nabadgelyo